amaa yubadu waxaa lagu nayidinayo ki dubbaayi dubbada wanaqiiri naqiirka adigu waa geedkaa la qoray baan leedahay ama weelkaa adigu qoriga laga sameeyey walxantami iyadna waa jarxadi wixii lagu nabiidiyo weel noocaasa taas baan idiin diidaya waxa ku nabiidsanina hadal iyagoo ay ka keeneen taasna waa inoo soo socdaan wazaada bnu mucaadin fi xadiidihi can abi wuxuu ziyaadiyey qaala eeg markaa nasr bnu cali xadiidkiisa waamihii ka wariyey tani lamay socon mucaad ibnu mucaad baa la dheera markaa marka la eego ninkan kale cali markaa muxuu ziyaadiyey waqaala rasuul اlahi salى اlahu alayه wasalam wuxuu kuli ashaj ninkii adugu ashaj ashaj cabdilqays dakar ku yaalay baa tan loo yihi oo ninkaas mundir ibnu cayd baa la odanayay ashaj ibnu cabdi markaa eh, waa dakar eh, ninkii dakar ma ahaa made dakarle eh. oo ashajkii reer cabdilqays wuxuu ku yihi ragga odaygoodu ahaa ninka waftigaba ninkii ugu mudaabuu ahaa ina fiika waxaa kugu sugan adiga khaslatayni laba arimood ama laba shayoo laba khaslo laba khuluqba yuxibuhum allahu ilaahay uu jecel yahay alxilmu waa dulqaad iyo walanaatu degenaan iyo kaadsinye iyo degdeg la-aan taas baa kugu sugan waxay culimadu soo naqliyaan waftigani markay yimaadeen ay madiine soo gaadheen rasuulkii ilaahay bay la kulankiisana uxiisaysaayeen oo kuwa masaafadaa dheer ee mashaqada badan leh ee cadowgoodii soo dhex mareen walow midihii xurmada laa ay kuma jireen ay iyagu waxa weeyaan u yimaadeen markii haddaba ay madiinaba soo gaadheen ayay degdegeen iyaguyo mid kastaa doonay markiiba waxay usoo degdegeen rasuulkii ilaahay la kulankii isagu iska hadhay waxa weeyaan rixaashoodii dee wuxuu ururiyey ururiyeyba alaaboodii iyo malaha wixii gaadiidkoodii hashiisiibuu iska dabraday dhar buu la soo baxay oo dharkii safarku iska dhigay oo dharkii ugu fiicnaa buu soo qaatay rasuulkii ilaahay buu u yimi iyagoo dadkiina ka soo horreeyo waa soo dhaweeyo markaas baa wuxuu ku yidhi bay idhaahaa oosad tubaayicuuna calaa anfusikum wa qowmikum macnaa baycaa ila gelayseen iyo cahdi idinkoo naftiiniina ila muwaayacoonaya qoomkiinina wakiilkaba ah oo qoomkiinana baycadaa u qaadaya dadki waxay idhahdeen ha isagii wuxuu yihi markaas nink inaka lam tuzaawil arajula can shayin ashadda calayhim diin ujeedo dee iyaga ha islaamina qowmkii may wada islaamin intoodii badnaydna muslim maba aha bal arrintan nin keli un baa geeyey oo inantiisa qabay ashajkan oo iyadu intii horena waa qarinayay waxay aragti isagoo tuktukanaya waxay tihi odagaygu intuu kasoo noqday isagay ku tihi yatrib kasoo noqday intuu xubnihiisa maray malu buu dhinaca ujeestaayo kolla wuu foorarsadaa kolna wejigaabu dhulka dhigaa markaa waan garan lahay horta buu u yimi o deetu arrintii weydiiye waraaq rasuulku soo qorayna waabuu si qoomkiisa usoo qoray arrintii markii ka wada hadlaan islaamkii baa kuba dhacay qalbigiisii dadkii kale u yeedhay bal marka markaasa wuxuu yihi dee arrinku markuu diin noqdo ruux kasta ah, dadku waxa ugu adageed ruuxa doonta inaad ka kaxaysa waa diintiisii oo taasi ma sahlana ruuxa diintiisii inu dhib yaraan lagaa kaaxeeyo ee horta anagu annagaa kula mubayicoonayna dadkii anagu naga dambeeyeyna waanu u yeedhaynaa halka iyagu lahay waayo waan u qaadnay beecadii may waan u yeedhaynaa markaa ninkiina raacana anagu naga mid noqon ka kalena waan la dagaalami doonaa markaasaa rasuulkii ku yihi run baad sheegtay laba khasraa kugu suganoo midni waa dulqaadkan uu muujiye hadalkanba midna waa anaadki iyo kaadsiyihiisii ma soo degdegin dharkiisii buu soo qaatay isagoo e bal masalan safarka iyo sigadiisii dee iska soo markaa ani dhar iska soo bedelay ayuu u yimi rasuulka ilah markaa waa labadaa khasloon ina fika khaslatayn yuxibhum lah alxilm walanaatu xadiidkii ibnu cabaas waa inoo dhamaaday lakin xadiidkan laqbadu baane waan israacinayna waxba kala goynaya وxadaثna yaحya بن أyuba qala xadaثna بن culayata qala xadaثna سacيid بن abi carubata can qataadata qaala qataada ale سacيid بن abi carubana qataada dadka wax ka wariya dadka axaadiistiisa ugu aqoon badan buu kaga mid yahay اkhtilaad baa lagu sheegay ninkan waa nisiq oo musanif ahaa lakin ibn curaya iyo rag laho yazid ibn zuraiyo qabla ااkhtilaad un bay wax kaba maqleen wuxuu yihi markaa qataada xadaثana waxa noo waramay man laqiya ciddii la kulantay alwafd wafdigii aladiina wafdigaasoo qadimuu calى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay u yimi min cindi min cabdilqays reer cabdiqays ugaba yimi dadkii la kulmay ayaa nooba waramay waa kan magacaabayo qaala saciidun ba wuxuu yihi wadakara qataadatu abanadrata abanadru magacaabay waa ninkii hore abu jabra ayuu ahaa ibnu cabaas buu ka warinaye ninkan abu nadra la yidhaaho waana nin isna siqo oo taabici oo mundir ibnu malik ibnu qidcata la yidhaaho oo asal waa reer cabdiqays isagu ninkaas ayaa noo warram oo wuxuu yihi can abi saciid ibn khudriyi fii xadiisi hada xadiiskiisa noo ah ana unaasan dad min cabdilqays qadimuu calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam bay u yimaadeen faqaaluu waxay dhahan ya nabiy allahi inaa anagu xayin min rabiicata reer rabiica kamidaan nahay wa baynana wa baynaka kufaaru mudar walaa naqdiru calayka halkii laa nakhlusu riwaayadii hore waa isla macnee ma karayno ujeedadu kuma soo gaadhayno weye ilaa fii ashhuri lxurumi waa tan aan lahayn taa horeba jinsi baa looga jeeday waa tan iyadoo shamaaca famurna biamrin arin amar na'muru bihi aanu amarno man waracnaa cidda naga dambaysa wanadkulu bihi ljanata jannada aan ku galno idaa naxnu adkhalnaa bihi haddaan ku camal falno haddaan lagu camal falin intaasi ma noqonaysa faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm amurukum barbacin waanhaakum can arbacin afartiina ucbudu llah walaa tushrikuu bihi shayan waa halkii shahaadadii waaqimu salaata waatu zakata wasuumu ramadaana waacduu bixiya alkhumusa min alghanaa'imi waanhaakum can arbacin can idubaa'i wاlxanfani wاlmuzafati wاnaqiri qaala waxay dhahen ya nabiy allahi nebigii ilaahayow waxay yidhahen nebigii ilahay maa cilmuka binaqir dee iyagu waa weel ay isticmaali jireen oo waa waxooda ay yaqaaneen naqayrka waxaad ka ogtay muxuu yahay maxaa ku ogeysiiye naqayrkaas muxuu yahay naqayrku iyo cilmigaaga taa u leeday qaala wuxuu ihi bala waan garanaya macrifaan u leeyaho waa jidcun waa jirid tanqurunahu aa qortaan oo dee markaa weel kama dhigataan oo marka maxay ku sameeyeen waa iyaga waxay samaynayeen fataqdifuuna waxaa ku tuurtaan oo kii jidcigaas weelkaasa ama xeeraha ka sameeyeen ama weel kalo de waata inaguba anwaac loo samayn jiray fataqdifuuna fiihi min alqudayacaai waa nooc timirtoodii iyaguwa aad bay u timir badnaayeen hashar timir badan baa ka bixi jirte waa nooc timirta kamid oo yaryarayd timirta aad qudeecaada tidaahaan wax kamidaa ku tuurtaan qaala saciidun aw qaala wuxu uhi min atamri eh, markaa qudeeca iyo tamr waa isla eh. waa nooc timirta kamid a eh. marka ujeedada waxaa weelkaas ama jidcigaas weelkaa aad dhex dhigtaan oo timir ah uma tasubuna fiihi waxaa ku shubtaan min biyo xataa idaa sakana halayaanhu markuu kaco karo karo karo ee uu xumbeeyo ee xumbadii ay ka joogsato de waa wii isagoo wixii isbedelo de wax lagu sakraamay noqeeya sharibtum waa cabtaan xataa ina axadakum midka idinka idin kamidi de markuu sakraamo na kala garanaye layadribu markaa markaa uu sakraamo midka idinka idin kamidi wuxuu ku dhufanayaa ibna camiyu ninkii inadeerkaa ah uu jeclaa bisayfi seef isagoo sogeyn baaba de isku kacaysaanoo seef lagu dhufanaya qaala wuxuu yihi ibn abu saciid alkhudri sacd ibnu malik wafi lqowmi raggaa markaa joogay wafdigaa waxaa ku sugnaa rajulu nin asaabatu ay asiibtay jiraaxatun dhaawac hugtiisa ama kubkiisa ka gaadhay kadalika inta dee saas oo kale markay sakhraameen inay kaa cabeen mid kaleo in adeerkii ahaa seef ku dhuftay oo nabarkii ku yaalo ayaa ka mid ahaa rasuulka ilaahina waa kan waxyaalaha iyaga dhexooda kaba dhaca u sheegay qaala ninkii baa wuxuu yihi wa kuntu waxaan ahaa akhbauha nabarkaan qarinaya bu leya nabarkii lugta kaga yaalay ayuu marada ku qarinayay waan qarinayay xayaa min rasuulillaahi sala allahu alay wasalam a rasuulka ilaah kaba xishoonayo nabarka waar ku idhaaha nabarka dee ama uu weydiiyo maxaa nabarka muxuu kaagama yimi uu ku idhahaya maxaa dee nabarkan xagu kaaga yimi faqultu waxaan idhi markaa waxaa odhanaya raawigii xadiidka ninkii dee isaga kaba warinayay qolada abu saciid waa ninkii adigu qoomka u hadlayay fafima nashrabu maxaan ku cabaynaa yaa rasuul allahi waa maadii istifaamiyada ayadoo ah fiidii jaaradahed ay gashay markaasi aliftii la gooyey qiraa'aya kitaababa waa loo gooyaa qur-aankana waa tay nooguma soo noqnoqota fafima maxaa nashrabu waa ujeedada kol haddii aad weelkaa noo dhiiday waxaanu cabayno iyo nabiidka iyaga ah maxaan ku nabiidsanaa weelkaanu ku nabiidsanaa qaala rasuulka ilaahi wuxu uhi fi asiyati aladami wa adamku waa jamcu adiimin waana haraggan la magdiyo ee masalihiinii oo kalea ah waa adigu hargihii naas aadee magdideen ee adigu adiimka ah weelalka ama sibraarada aad ka samaysatay asaya waa jamcu siqaaimo waa sibraarki iyo qarbadkiiyo allatii taasoo yulaasu laabo oo lagu xidho calaa afwaaya afafkeeda dee kayd iyo wax lamid ah maxarig iyo wixii lagu xidhayo wey marka afka qarbadkii sibraarki iyo dee wixii inta lagu doonayo laguma shubto afka wixii laga xidhay weye macnaa lagu wareejiyo oo saa loogu duubo afafkeeda kaydkii iyo wixii laguma xidhayo markaa si aanay u daadan qaale waxay dhahan ya rasuul allahi rasuulka ilaahi ow ina ardana dhulka aan deganahay kasiirat ljurdaani jamcu juradin weeye juradkuna waa nooc jirka kaba mida barhkoodna way wada idlaaqaano waa jirkaba si guud bay yidhaahaan bal markaasna waa nooc adigu jirka kaba midoo jurad baa jamacu yahay mee mufradku yahay jirdaanna waa jamci sida suradba nooca daairkaa sirdaan laguma jamciyo iyo nuqar niqraan oo kale dhulka iyaga kaasaa kuba badan walaa tabqa ma hadhayso bihaa u cunaya waa siyat weelkaa ama sibraaro iyo qarbadada oo baaqi noqonaya ma jiro faqaala nabiyu nabiyullaahi sala allahu alay wasalam wain akalata aljirdaan iska ilaaliya noocaas jirdaantaasi haba cunto wain akalata aljirdaanu wain akalata aljirdaanu uu ku celceliya ujeedadu waxyaalaha ma ogaan kartaan oo wixii oydaan islahayn oo wixii uu bedelmay ayaa isagoo bedelan cabaysaan oo kuba sakraamaysaan iska ilaaliyo iskaba jira inta khabrada la xarimayna arrinkani waa ahaan qaala wuxu uhi waqaala nabiyullahi sala allahu alay wasalam ya shanja cabdilqays ina fika lakhaslatayn yuxibuhum allahu yuxibuhuma allahu alxilm walanaatu waataan soo maray xadaanii maxamed ibn musana wibnu bashaarin qaala xadaana ibna abi cadiyin ninkan maxamed ibn ibrahim ibna abi cadi baa la yidhi marka abi cadigani waa awowgii weeye can saciidin saciidku waa ninkan marka dhawe soo aragnay ibn abi caruba can qataadata waa in adacama qaala xadaanii gayru waaxidin laqiya dalika alwafta mid wax ka badan oo waftigaa la kulma ii waramay wadakara abanadr abanadru ka magacaabay can abi saciidin alkhudriyi ana wafta cabdilqaysi lama qadimuu calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam markaa riwaayadan waa bimili xadiid ibni curaya ibni curaya markii dhaweyd waxaynu soo aragnay inuu saciid ibn abi caruba kaba warinayo waana dadkii qabla alikhtilaad laba kulmay ibn abi cadina saciid ibn abi carub ka wariyay waana xadiiska imakaan kala soo baxnay mid laba mida ah. hayra ana fiihi waxaa ku sugnaayeg waxay ku kala duwan yihiin watadiifuuna fiihi min alqudaycaay aw itamri walmaay waa weelkii nadiirka ahaa watadiifuuna bihi daafa yadiifu ama daafa oo daal muhmalaa yadiifu kolka yaduufu baan ujeedaa taa kale kolkolna adafa yudiifuna way idhaaheen laakiin tan hore sulaasiga iskaba dabiyaan macnaa waa ku khaldaysaan weeye oo ku daraysaan min alqudayacaaya aw itamri walma waxa isagii a isku daraysaan oo intaad ku ridaysaan biyo iyo qudayca ama tamri ayaa ku ridaysaan oo ku daynaysaan walam yaqul qaala saciidun aw qaala min atamri aw itamri baaba la socotay halkaa cibaarada qaala saciidun aw qaala min atamri may hayne marka horaaba shaki uu la socdo lafdiga hore xadaثnي محamed بن bkاr الbصrي qال xadaثna abو cاaصم عن بن jurayج x وxadaثnي محamed بن rاaفع وlفظ lah qال xadaثna cabدالرزاq qال أخbarana بن jurayج qال أخbarnii abو qزcta ama qزcta labadaba waa lagu dabdiyey koba sidii yaalaba waa صح سweyd iبن xujayr baa la ydhaahaa waana nin taabiciya ninkani oo ثiqo ah taas weeye marka abu qزca ama abu qزcة oo سweyd iبن xujayr la ydhaaho albahili ayaa muxuu yihi ana abaa nadrata akhbarahu abaa nadra u waramay ayuu u waramayaa abu qazca ayuu u waramaya ama abu qazca waxasanan iyo xasan buu u waramay akhbarahumaa labadooda ayuu u wada waramay cibaaradu waa cibaaro yaa moodo in yar rakaaka ay leedahay culimo kala duwana barhkood dee muslim halkan riwaayadiisa yidhaaha sawaab ma aha kuwa waxyaalo kale si kale ku tawjiyo iyadna khada iyo hadallo bal imaam macruufa ayaa wuxuu leeyahy mualaf gaar unbaa intan ku ururiyey oo uu kagaba hadlaya laakiin balsan dee imakaan ku laqbaynaya waa siday culimadu sawaabka kaba dhigeen kolley ninkaa mualafka gaara leh oo xaafidu ibnu salaaxna mualafkiisa soo talkhiisiyo nawowina uu talkhiiskii ibn markaa salaax soo qaato hadalkooda ahaayo markaa wuxuu macnuu yahay lafdiga ibnu jurayj baa muxuu yidhi akbaranii abu qazacata ii waramay waa imaam cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibn jurayj eraa macruufa abuqadacahan uu anaga magaciisa sheegay muxuu ugu waramay ana abaa nadrata akhbarahu abuqadaca waxa u waramay abaa nadrihi mundir ibnu malik ee riwaayadan dee kolley abu saciid kaba warinaya u waramay laakiin maxaa jira xasanan xasanan waxay ku cadfan tahay imakaag ana abaa nadrata akhbarahu akhbara abaa qadacata weeye ayuu waramay iyo waxasanan xasan oo markan ninkan abu nadra laba nin buu xadiidka ka wada maqlay u wada sheegay midi waa abu qazaca oo sweyd ibnu xuseyn midna waa ninkan xasan ibnu muslim ibnu yanaaq baa la yidhaahaa labadaas buu u wada warramayaayo akhbarahumaana labadoodin baa lasoo wada celiyey ninkii abaa nadra akhbarahumaa macnaa akhbarahumaadu waa abaa qazaca iyo xasan ibnu muslim ayuu u wada waramay wuxuu ugu wada waramaynaa ana aba saciidin alkhudriy ahbarahu ana wafta cabdilqaysi lama ataw nabiy allahi sala allahu alay wasalam markay u yimaadeen qaaluu waxay yidhahdeen ya nabiy allahi jacalana allahu fidaaka tana waa lafti banaan axaadiisada kusoo noqnoqota ilaahay hanaga dhigo fidyadaada macnaa wixii makruuh iyo dhiba adiga ku heyla annaga hanagu dhacen oo hanalagu kaa furtee maadaa yaslixu lana maxaa noo suubanaya min alashrbati waxyaalaha la cabo faqaala laa tashrabuu fi naqayri geedka a qoraysaan ama weelalka a qoriga ka samaynaysaan waxa ku cabina wuxuna maaha biyo ha ku cabina caani ha ku cabina wax kale maaha ee waa nebiidka ha ku cabina qaalu waxay dhahan ya nebiy allahi jacalana allahu fidaaka awa tadri ma naqir way la yaabeen oo way qariibsadeen malaa reer madiina isticmaalahayn iyo maka naqiirku wuxuu iya miyaad garanaysaa qaala wuxuu nacam ha aljibcu waa jirij ama geedga guntiio yunqaru la qorayo wasaduu dhexdiisa weel markaa laga samaysanayo walaa fi dubbaai dubadiina waa ubooyinkii waaa waxa ku nebisateen ha ku cabina walaa fi lxantamati wa calaykum bilmuukaa waa kan isaga lagu xidhay almurbadu bilwikaai weeye wikaana de xataa luqadadii iyo erifka ah waa xadhigan wax lagu xidho afka laga xidho ka sibraarka iyo wax lamida karbadka iyo afka wax lagaga xidho xadhiga lagaga xidho kaas baa iska garanaysaan oo haddii wuxuu isbedelo waa kan ama meeshiiba haragiiba kala dilaacinaya ama xadhigii furaye oo waa iska ogaaneysaan oo kuma dhacaysaan aflo iyo garashalaan uguma dhacaysaan wixii muskarka ahaaye kaa wax ku cabo kan iskabadaaye axaadiista waa dhamayna kolle kalaamkuna waa dheer yahay ama fawaaida xadiidka dee inooguma sugan xagga wifaadada iyo bal matala muhimaadkii islaamka oo la cadeeyo xajku halkan lama farad yeelin baa la yidhi de umuuro badan baa inooguma sugan imaamkii oo lagu fasiray si islaamka macnihi aynu kuma soo marrayna waa tan marka dhaweyda aan soo sheegnay waxaa ku sugan rasuulka ilaah oo ammaaday ninkan isagoo hor jooga banantii axaadiis ay kuma timi dadka hortiisa adayana ruuxa isagoo dee maqlaya aan la ammaanin waxaana intahay un ruuxa haddii looga baqanayo ammaanta inuu ku fidnoobo lama ammaanayo laakiin ruuxii aan looga baqan ahayn taasi aanay kibir iyo isla weyniya waxyaale kuga ahayn iyo waxaan toosnayn axaadiisaba ay kusoo noqnoqotaa isagoo rasuulka ilaahay cid kalaba ammaanayo xadiiska way nooguma sugan tahay iyo dee taasi aad bay uma badantay kolleyna weyno kolley baab baaba u dhigtaa kitaabkiisa adkaarna yaadkana waa dhigtaabe arrinka laakiin bal muhimkee masalada keliya dee imaka ku gaabsanaynaa bal umuuraha jira waxa weeye waxaa xaadisan inoogu soo noqnoqday ama labada xadiis iyo duruqdooda rasuulka ilaahay inay weelkaa uu tilmaamay een soo sheegnay waxaa laguma sharaxay inay wax ku nabidisadaan nebiidkiina waa taan soo sheegnay bal taas baa inooguma sugan nahyiguna asalkiisu waa litaxriim marka waxa aynu xadiidku uu noqonaya xataa dee ruuxu yan waxii musirkaaba cabin marka horeba waxaa inay iskaba ilaaliyaan iyadoo laga digtoonya waxa dambe iman doona iyo kolka ruuxa inay uqarsoomi karto wixii oo muskira inuu uqaato sharaab caadiya inuu ya uu cabo bal taas baa jirta ibnu cabaas jawaabtiisan uu jawaabay markay gabadhu weydiisay ama haweeneydu ay weydiisayna waxay ahayd waa isagoo le xukunkaasi waa mustamir ilaa waktigeenan oo macnaa umuuraha caynkaasa haddii nebiidkaa la isticmaalayo ama wax la nebidsanayo lama isticmaalayo laakiin maxaa jiro kitaabka inooguba iman doona iyadoo rasuulkii ilaahay yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kuntu nahaytukum can ilintibaadi ilaa fi lastiya macnaha waxaan ahaa mid idiin diiday inaad wax ku nebiidsataan astiyada un mooye wax kale wixii adoontaan iyo weelkasaba iskaga nebiidsada oo iska ilaaliya wax muskira bal marka xadiidkaasi waana sida culimada jamaahirtoodu qabaan dee xadiiskuna uu sariix ku yahay kitaabkaanu inooguba imane nahyigan imika halkan banayn dambea kaba dambeysay marka waxa weeyaan ruuxu wixii muskirkaa unbuu iska ilaalinayaaye laakiin weelkaa weel ahaan un iyo wax lagu nabiidsado kol ruuxu ka digtoonya wixii muskilkaa ah inuu cabo shay banaan weeye nahyigana waa nahyi mansuuka halkan ibnu cabaas laakiin ra'yigiisu saa ahayn arrinta kale inooguma sugan haweeneydani way u utimi ibnu cabaas oo su-aal bay weydiisay dee dumarkuna ruuxii caalimkaa inay su-aal weydiin karaan oo dee sawdkoodii u maqli kara iyaguna ay maqli karaan haddaan fidno laga baqanaya jirin bal taasna xadiidka way inooguma sugan tahay bal umuro kale fawaaid kalo badanna xadiidku waa leeyahay waa umurihii dee bal dhawaa an sheegayna wallahu subxana wa tacaala alaa aclam hadaakani baabu ducaai ducada iyo yeedhitaankii la yeedhayo ila shahaadatayni labada shahaado oo ciddee marka aan muslimiin ahayn marka loo yeedhayo wixii ugu horreeye lagu yeedhaya ay tahay horta bal dayna ilaahay subxaana watacaala ay rumeeyaan rasuulkiisiina dee isna ay rumeeyaan iyo sharaa'ic alislaam islaamka sharaa'icdiisii yeedhidii la isuguba yeedhayay ee loogu yeedhayay dadka taas buu baabkeedi yahay iyo bal axaadiis kusoo aroortay xadaثna abubakr bn abi shaybata wa abu qurayb waisxaaq bn ibrahima jamiiعa can wakiicin qala abu bakri xadaثna wakiic can zakariya bni isxaaq qala xadaثanii yaxya bn cabd llahi bni sayfiyi عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم <coughs> sanadka in yar si aan dee xataa laqbooyinku meelo qaarkood ay nooguba hagaagaan inaan ku joogsanaan u baahanaynaaye marka hore muslim saddex sheekh buu istiraaciyey macnaa xadiidkan saddex sheekhoo sheekadiisa kamida ayuu ka wada maqlay kuwo kalena waa inoo dambeeyaan oo asaaniid kale ay noo soo socoto sheekhyo kale oo xadiidkan uu kaba warinayo laakiin halkan saddex sheekh keliya ka wada maqlay baa israacsan abubakr ibn abi shayba oo isagu inaguba badan waana ninka ugu axaadiis badan sheekhada muslim xagga marka la eego muslim riwaayadiisa abu kuraybin isagana horeanu usoo aragnay muqadimadiya laakiin dee yaraan horta laguma xafidayo marka ay bataan mooyeen kunyadiisa buu aada mashhuur ugu yahay magaciisana maxamed ibn alcalaa ilhamdani baa la idhaah <coughs> waxaanu kaba mid yahay isagu sagaal sheekh bal nin tobnaad ay qolooyin raaciyaana waa jiraayeen oo raggan kutubtan usuusha ee lixda alihi ay la wada kulmeen oo ay ka wax ka wada wariyeen oo dhammaantoodba ay mubaasharo ahaan ama toos uga wada qaateen waa ay kuwa kulmaan buu maxamed ibn alcalaa kaba mid yahay markaastan uu muslim sheekh ugu yahay ayuu bukhaari iyo abu daud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajahna sheekh ugu yahay abu kurayb ama isxaaq isagana muqadimadii waan kusoo aragnay waa imaamka shahiirkaa ah ee ku shuhuroobay xaggan kale la qabkiisa isxaaq ibnu rahawey ibnu rahawey weeye magaca abihi ibrahim baa la yidhaha kollaytana waa iskaba la qabo ay soo naqliyeen malaa dee iyaga markaa biraadood iyo kalaamkoodi inay ahayd oo dariiq buu ku dhashay oo markaasa dee malaa iyagana laftigan bay rahawey ay odhanayaan dariiqaba qaba oo tan baa loogu magacaabay adigu waa bal imaamkaas mujtahidiintii xagga fiqina ahaa a'imadii xadiiskana ahaa isxaaq ibnu ibraahim ama isxaaq ibnu rahawey <clears throat> haddaba saddexdoodii muxuu yihi jamiican xaalayn iyagoo dhan cibaarad oo kale xalaytaan soo marnay marka jamiicnimadani walow dee imaka wax lagu kulmaya ay sheegayso maha macnuhu oo dee maha inay dee iyagoo wada jooga uu ka wada maqlay taas iyagu wada jooga oo <coughs> saddexdoodani ay leeyihiin meel keliya kaga wada maqleen macnaa waxa weeyaan waxay ku kulansan yihiin riwaayada xadiidka ay wakiic ka wada warinayaan taas bay ku kulansan yihiin ama mar ha ka wada maqleen ama marar muslim mar ha ka qaato ama marar kala duwan oo dee sida daahirka ah, amide inuu waktiba midba kaba qaatay ee waxa weeyaan oo xataa dee isku beledeba may ahayne eh macnuhu waxa weeyaan waa taasun waa xagga riwaayada ay wakiic ka warinayaan ayay ku kulansan yihiin ee taas macnuhu maaha inay mar keliya ka wada maqleen oo lafdigu taas sare kuma ma keenayo waa ixtimaalun can wakiicin qaala abu muxuu soo celiyeysan <clears throat> isagu wuxuu muslim yihi cibaaradan eeg xadahanaa buu isticmaalay dhammaantood ba carabkooduu ka qaaday oo uu ka maqlay wuxuu ku dul aqriyey may jirin cibaaradanna hore usoo yar tilmaanay walow ay tahay istixsaan ama istixbaabun ay kaba dhigaan xadahanaa iyo xadahaniidan xagga isticmaalka hadduu ruuxu keli ahaa markan uu sheekhiisa ka maqlayeyna waxay dhahaan waxa haboon inuu xadahanii yidhaaho kol hadduu keli ahaa haddii laakiin lala joogay sida majliskan oo kale ama isaga un cidi ay la joogtayna waxaroon xadaanaa inu yidhaha muslimna labadaba waan ku arkayna isagoo isticmaalayo kolleyna waa arrinkaasoo walow aanay laazim kaba dhigin eh wastaxsanuu limufradin xadaanii suyuudi oo kale bal markaa in saddexdoodii laakiin maxaa jira iyaguna isku sheekh bay ahaayeen dee kolleyna markii uu kaba maqlay cibaaro siiqadan ah siiqat aladaa ay yidhaahaan ee gudashada xadiidka marka cid kale la gaadhsiinayo ruuxu sheekhyadiisiina uu kasoo naqlinayo uu adeegsanaye tilmaamaysa si uu isaguna ku wariyu sheekhyada kagaba wariyey cibaaradan way la wada yimaadeen laakiin cibaaradii baan wada mid ahayno marka mid unbuu cibaaradiisii noo soo dhigtay markaa oo wuxuu yihi qaala abubakrin waa abubakr ibn abi shebe isagu wuxuu yihi ine markii can wakiicun waa kan wada yidhi <coughs> xadahanaa wakiicun markaa labadii kale lafdigan way ka dunayd halkana inooguma cadda lafdigu ahaa in waxa weeyaan oo horta xadaanaa may ahaynunba dee ta inoo soo baxaysa ay tahay arrin kalena way jirtaa jirtaayo imaamkan isxaaq la yidhaaho isagu qaaliban xaafidna wuu kusoo celceliyaa kol kolkol dee kalea jirto isku meel yihiin isku halkanun galaano isxaaq ibnu ibrahim la yidhaha bal bukhaari baaba shan sheekadiisa wada isxaaq ibnu ibrahim ay kuma sugayn marka markay kolkol dee ishtibaaho dhaco isxaaqu keebuu yama ayaa waxyaalaha uu ku kala soco xaafid sharxiisa waxaa kamida fatxulbaari cibaarada ma sheego oo haddii xadasana meesha ay isxaaqna uu yahay xadasanana ka dabiisa wuxuu yidhaha isxaaq ibnu ibrahim ma aha sababta xadasana ma adeegsado akhbarana ma adeegsado walow dee ay arkayso ama kuma fasiri inkastoo kitaabka ay kusoo noqnoqotaase imika maxaa inoo taala un abubakr wuxuu hi xadaanaa wakiicun bal waa si aan umuurahan isnaadka u fahamno maxaa wakiicyu ka warinaya wakiic ibnu jarax waan soo aragnay waa imaamkii sheekhi shaaficiya dee raggan ba sheekada waa can zakariya bni isxaaqa ninkaa zakariya la ydhaha ibnu isxaaq waana nin ninkani iqa ah horta wuxuu yahayna marka la eego dadkii taabiciintii ugu yaryaraa buu la da-ahaa ama la mucaasarooday laakiin cid saxaabo ka miduu arkay maba jirto kollay waa atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay haggii haddaad mucaasaro un eegna raggaa hore qaar taabiciin buu la sinaanayaa kutubtan lixda ah waa bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo tirmidi iyo nasa iyo ibnu maajana wax magacan oo israacsan leh zakariya ibnu isxaaq oo ninkan ahayn kumaba jiro jiraan kitaab oo dhan zakariya yaal waa jiraan isxaaqna waa jiraan lakin zakariya ibnu isxaaq kan keliya weeye marka la eego umuha usushan oo dhan ama umuhaadka waana nin siqaasa aan soo sheegay marka wuxuu ka warinayaa qaala xadathanii yaxya bnu cabdillahi bni sayfiy can abi macbadin ninka la isku dabaqo ahaayeen nin siqa ana weeye isagana imika inoogu horeyso yaxya ibnu cabdillahi ibnu sayfi kollayna sayfigani meel dambuu gelayaaye laba nin baa udhaxeeyaba oo waxa weeyaan yaxya ibnu cabdillahi ibni moxamed adigu ibn yaxya ibnu sayfi buu noqonayaa bal yaxya ibnu cabdillahi ibnu sayfi waa nin siqaa can abi macbad abi macbadkan ibnu cabaas baa dadkii uu xoreeyey uu kaba mid ahaa mawaalida ibnu cabaasna raggii ugu marka la eego sidqi badnaa ama xaggan cilmiganba ayuu kaba midbo magaciisa naafid ayaa la yidhaahaa kollayna waa magac keli ah marka la eego umuhaadka magaca markay noqoto abimacmed waa lala wadaagsa ama dee cid kaloo la wadaagstay waa la helaya nin labaadiya wuxuu yihi haddaba ninka mawaalid ibnu cabaaska ayuu ka warinaya can ibni cabaas can mucad ibn jabal maxaa kale inoogu sugan laba saxaabi baa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan can ibni cabaasin can mucaadin oo markaa ibnu cabaas mucaad buu kasii warinaya xadiisuna xadiis aynu wada aragnay oo xataa dee iskama daayo kutubtii riyaadu saalixiin ninkii akrisaya kutubtaa kale yaryar bay nooguma sugnaaye cibaaro kale wadana soo celiya iska humsada qaala abubakrin abubakr kuwaa sheekii muslim abubakr ibn abi shayba waayo waxyaalahan haddaan la iska kala jirin dee waxaa dhici karta inuu magacyaduna aynaan aqoon magacyada inayna arrinta aynu garan weyne abubakr baa wuxuu yihi rubamaa qaala wakiicun can ibni cabaasin ana mucaadan qaala laftigii hore muxuu ahaa ee qolooyinka kale oo dhanna ay la wadaagsadeen isaga naftiisa abubakarna uu an ibni cabaasin can mucaadi bni jabalin qaala may intaas waa markaasna maxay tahay rasuulka ilaahay xadiiskiisii lasoo naqliyo laakiin wuxuu abubakar ibn abi shayba qolooyinka kale may odhan abubakar ibn abi shayba leh waxaa dhici kartaa ma kolkol waxa dhacaysa de yaanay badnaan ku taalo asim ana mucaadan qaala wuxuu yihi bacasanii rasuul lahi sal l adaa laftigu waa inoo cad yahay arrina way jirtaay oo culimada qaar cantu dee kor haddaan tadliis jirin dadkana aysa soo gaadheen si aynu muslimba kusoo aragnay oo suurtagal ahayd inay kulmaan itisaal bay ku xamaaran tahay halkana waa laba saxaabiba meel wada joogay oo taasoo iyada tani waana saxaaba un lakin aimada qaarkood baa kolkol can iyo anna kala farqiya xadidah itisaal baa lagu xambaaraya markaasan walow bacd alculamaa ay halkan kala farqiyaan oo dee kutubta musalaxu tan ay kaba hadasho markay halkaa ay canta iyo sheegayaan can iyo anna iyo ino dee muanan bay kana odhanaysa kaa mucancan u yidhaaheen ayay haddana lakin waxa uu yahay sawaabku in arrimahani haddii qisadan unbaa la eegayo waaqicadan iyo waxaan uu raawigani kaba waramayo haddii u joogo sida saxaabi arrin rasuulka ilaahay hortiisa kaba dhacday waktigu isaguna la ogyayo inuu joogay ama uu hagaag usoo gaadhay ay tahay ama can ha yidhaaho ama ha yidhaaho ama qaale ama dakare itisaar baa lagu xambaaraya e haddaanu waaqacada soo gaadhinna ama wuxuu u adeegsadaaba inqidaac baa laguma xambaaraya markaasani arrin weyn oo ishkaal taasi ma jirte bal alfaadaha kalean laakiin kor kusoo yarlaami doonaa xadiidku waa musnadkeedu xadiidka horta aan gaadhno wuxuu yihi markaa mucaad bacahanii rasuul llahi sala allahu alay wasalam waa mucaad ibnu jabal saxaabiga jaliilka ah ee bal xadiisuba yimi inoo sugan isagoo rasuulku khasaais saxaabadu ay kala leeyihin tirtilmaamay waaclamhum bilxalaali walxaraami mucaadi bnu jabal waa asxaabtu kaba hadlayay abubakar iyo cumar iyo abu cubayday rag baa kuma jiray markaasuu yihi ninka xalaasha iyo xaraamta ugu yaqaana waxa weeye waa mucaadi bnu jabal oo aba dee ninkaas waxyaalana ay soo arooreen inuu imanaya maalinta qiyaamaha isagoo culimada dee masaafo kaba sii horeeyaan wuxuu ihi saxaabigaasi bacatanii rasuul sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa idiray oo qaala wuxuu yihi inaka adigu tatii waxaad u tegaysaa oo u imanaysaa adigu aada u tegaysaa wuxuu diray horta yaman bay ahayd rasuulkii ilawaana sanadii sagaalaad ama kii tobnaad baabay ahayd waktiguu dirayay yaman buu diray si uu dadka diinta u gaadhsiiyo u baro halkaasna dee waxa weeye waaligood iyo qaadigoodi iyo markaasna uu noqdo taas buu adigu yiri inaka adigu tatii waxaad u imanaysaa aada u tegaysaa qowman qowm min ahlilkitaabi ahlulkitaaba oo dadkan yaman degan carabti kale lamay mid ahayn ee waxaa ku dhex jiray oo kamid ahaa ama badnaaba dad iyagu dadkii ahlu kitaabka ahaa ama yahuudba ahaa ay ahaay oo adigu nin sudbacul asqar la odhanayay abi sacdin qurayb ninkaas baa kollay yahuudiyada soo geliyay halkaas nasaarana way jirtay laakiin waa tii asxaab alquduud ama dee kollay najraan magaalada la odhanayay taasi waayo qoladan kalea xooga lahayd oo markii tan la ogaaday bal markaa ay de godadka inta loo qoday laguma gubay oo kale lagu daadiyey dee mar iyagoo suldada kuwan kale lahaa ewataniyiintii carbeed wataniyiinna waa jireenba qoom haddaba ahlukitaab a utegeysa waxaa intani tawdiica ay u tahay sida ugu yeedhayo ee nin jaahila oo wasan dhagax caabudayo wax alla wax macrifuu leeya jirin sida loola hadlayo iyo ku isagu waxyaala garanayo aqoon laho markaas sidii loola khidaabaye loogu yeedhiyo isku mid maa waa si uu dee bal iyaga mujaadaladoodi iyo la hadalkooda iyo dacwadooda ugu diyaar garoobo bal umuurahana uu dhowro uu rasuulka ilaahay u tilmaamaya wasiyadiisan ayuu tawdica iyo hordhac ugaba dhigay rasuulka ilaahay taas fadcuhum waxaad ugu yeedhaa ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah wa anii rasuul llahi qirasho ay qirtaan aqoonsadaan ilaah dee xaq lagu caabudo ama macbuud bixaqin inaanu jirin ba ilaahu mooye subxaanahu watacaala ilaahay keligii yahay ka cibaado mutay waxaa kale adduunkii la caabudayaana cibaadadooda ay baatil tahay wa anii rasuul llahi anigu rasuul ilahay ani riwaayada zakariya ibn isxaaq masan un dhacday kuwa kale wa ana maxamedan rasuullah dhaceena taas ugu yeedh fainhum iyagu adaacu hadday adeecaan lidalik macnaa arrinka aad uguba yeedho shahaadadii ka aqbalaan hawsha islaamnimo lagu soo gelayay haddaan dee taas aanay aqbalina camal kaloo la faraa meeshii maba jirto oo dee waajibaadkan iyo arkaantii islaamka ee barhkood inoo soo socdaan haddaba hadday taa aqbalaan oy u hoggaansamaan adaacuu lidalika bimacnaa inqaadu lidalika weye ficilka daaca ama adaacana dee sidiisuu u gudbaayo ujeedadu uma baahdo xarfu jar si uu mafcuulkiisa u gaadho Eh, lakiin halkan wuxuu leeyahay macno dee inqaado ama dee inqaado macnaheed buu yeeshay si aan kuba laqbayo tan baakeynaysa mala ee tadmiinkaas iyo inuu lam kuba gudbo eh, fa inahum iyagu adaacu lidalika ay iyagu inqaadu hadday adeecaan oo adiga ay ku adeecaan taa kugu adeecaan ama ay arrinkaa uhogaansamaan facalimhum waxaad ogeysiisaa an allaha ilaahay tacaala nasahnaaye iftarada inuu farad yeelay calayhim korkooda hamsa salawaatin shan salaadood fii kuli yawmin walaylatin habeen iyo maalin kastaba fa inhum adaacuu lidalika iyagu hadday taasna ka aqbalaan oo salaadiina ay adeecaan adeecitaanka waxay noqon iqraar dee inuu wujuubkan ay qirtaan ilaahay ku farad yeelay iyo iltizaam iyo la imaatin ay la yimaadaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa an allaha ilaahay iftarada inuu farad yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo sadaqadna waa zakadii weeye zakadana sadaqa waa lagu idlaaqa oo dee maaha sadaqadu martiga sadaqadu inay tatadawaca un kuba dhacdo qur-aanka inihii ay kusoo noqnoqotayna dee waaba malaa zake ayaabay uba tilmaamay intooda badan oo de inama sadaqaat lfuqaraa iyo iyo bal matalan wax weeyaan aayaadkii laba midkaa suuratu soobad kuba yimi iyo waxyaalahaasi waa dee waxay sakadan faradka xadiiskuna waa sakadii faradka aidan sadaqaynu waxa weeyaan waxay idhaaheen waxay idhaahana sadaqa waxa loo yidhiba waxay tilmaamaysaa caddaynaysa daliil u tahay ama dee waxa weyan ruuxan isagu bixinaya iimaankan ula yimid sidqigiisa iyo runnimadiisa inuu iimaankiisani dhab yahay ayaysani daliil uba toosan baa sadaqada loo yidhi haddaba sadaqatan tu'kadu min agniyaa'ihim iyaga agniyadooda laga qaadayo waa agniyadii dee muslimiin tahay oo futaraddu loo celinayo un waa aqniyadoodii oo markaa si lagama qaadayo faturaddu la celinayo oo fii fuqaraa'ihim kuwiyoodii faqiirka ahaa dee waana masrifka ugu badan weeye ee dee masaarif kale oo ilaahay subxaana watacaala inoo sheegay inoo caddeeyey oo sakada masaarifteedii waa tan jirtay inama sadaqaatu lfuqaraa walmasaakiin waa sideed masrif ee fuqaradii way u badan yihiin haddaba fuqaradoodii waa fuqaradii muslimiinta un dib loogu celinayo iyagii la siinayo markaan ku ganiya lama siinayo weeye si aan ku gaalo loo siinayn lanigiina dee bis markaa nasiibkii fuqara ay yeelanayeen iyo xaggii xitaa lagu mudanayay bajanib kale haddii dee caamil uu noqdo hadduu qaarib yahay hadduu wax kale yahay waa gaar eh, laakin waa janibkan fainhum iyagu adaacu lidalika arrinka hadday ka aqbalaan oo sekadiina dee waa iyadana faran ilaahay ku farad yeelay taas ay dee aqbalaan rumeeyaan iyagoo dee kollay islaaziminayana inay ku camal falaan ama markay gaadho ay bixiyaan fa iyaaka waxaad iska jirtaa ad ka digtoonaataa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwooda fiic fiican ee wanaagsan inaad bismi zaka ku qaado karaa'im waa jamcu kariimatin kariimadna waa dee tanafiisada qiimaha badan weeye oo taasoo nafisat lamwaal markood baa yidhaaha saaxiib almadaalic oo kale waa jaamicatu kamaali mumkini fi xaqiha waa macnaa marka la eego kamaalka iyada xaqeeda dee ay gaadi karto suurtagala ama caano badni oo kale suuro jamaalki ama jamaal suuro iyadoo hilibkeeda badan adigu waa neefka ariga ama xoolahan ugu mudan ee ugu qiimo badan ee de wax weeyaan laga xusho isagii ninkiin aanu isha kuma hayakaa inaad misli zakaad ku qaado iska ilaaliyo iska ka digtoono taa iskaba ilaali ka fogo weeye naftaada ka dheeree wataqi waxaad iska ilaalisaa dacwata almadluumi ku la dulmiyey habaarkii iska ilaali oo macnaa waxa weeye qaaditaanka neefkaas xoolaha kii ugu mudnaayo la qaadayo waxa weeye waa dulmi oo dulmigiibuu kaga mid yahay oo waa dulmiga qaybihiisibay noqon ee bal waxaad iska jirtaa ku madluuma habaarkii dee see la isaga jirayaana dulmi ka dheero weeye iska ilaali dulmi le ruux hadduu dulmiyo iskama ilaalin kara weeye oo dacwadii la iskama il dacwadii waxaa la iska ilaalin karaa ka dheeraan laga dheeraado dulmigo dulmi ha la iman ha ku dhicin oo uu kaba mid yahay neefkaa fiican ood ka qaado ood sakanimo ugaba qaado siaan dee kaldiite ugu xunba shiraar lilmaal aan loo qaadayn ee kii dhexdhexaadka unbaaba la qaadaya fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaabu fainahu damiirkani waa lishaan waayo lafdiga dacwa waa muanas waatan baynahaba inoo dambayso haddii dee markaa waxaan fainahu shaniya laysa ma ahaanin baynaha dacwada iyo habaarkaa kaa madluumka ah iyo wa bayna ilaahay dhexdii xijaabun ilaahay iyo dacwada ama habaarkaa ruuxa madluumka waxijaaba oo udhexeeyaa ma jirto wax maanica uu hor joogsanaya aqbal ilaahay aqbala ma jirto ducadiisa waa la aqbalayaa iyo xadiisba kuwa yimi waa la kor yeelaya markaasaa ilaahay odhanaya la ansuran laka walow bacda xiin oo maaha macnu dee markaaba way fulaysaa waaba dhici kartay in loo kaadiyo kii daalimkaa ah si uu de waxa weeyaan dulmigiisii bal horta intii loogu talagalayna uu gaadho ilaa waxa weeyaan loo kaadiyo si uu dhiilkii u buuxsado oo mar un la qabto kol haddii ilaahay qabsana ma fakina waxa weya ma baxsan karo cadaabkiina kama sii daynayo waxa weeyaan isaga iyo wax u dhexeeya xijaamo jira ilahay uu aqbalaya ducadii bal hadduu isagu faajira fafujuruhu calaa nafsi kan madluumkii la dulmiyey ilaahay baryey dulmiga hadduu isagu faajir ahaana fujuurkiisu ma horjoogsanayo ducadiisi in la aqbalo waa la aqbalaya habaarkiisii fujuurkaasi waa wax naftiisa kuma kooban bal taas iskaba ilaali bu xadiidka duruqdiisu insha allahu tacala way noo socon doontaa kollayna marka dambe ayuun baan adigu badyar wada eegi doonaayo horta aan iska raaciyo bal masalan um, ah, ah, riwaayaadkiisa xdثna بن أbي cمر qال xdثna بشhr بن السري qال xdثna زكريa بن إسحاq ح وxdثna بن حmayd qال xdثna أbو cاaصم عن زكريa بن إسحاq عن يحyى بن cبداللh بن السyفي عن أbي معبd عن بن cbاs bal xadiisku waa kii un matnigiba kii hore ku kaaftoomaya inooma soo celinaya waa sanad kale sanadka zakariya ibnu isxaaq iyo inta ka dambaysa waa intii marka dhaweyd aan soo haynay ee xagga hore ayay afar nin kusoo biireen oo iyagu siman weeye oo dee laba sanad weeyaan xaadna waa sii taxwiilka ayd ibn abi cumar horeynu usoo aragnay waa nin xaafido oo musanif ah oo maxamed ibn yaxya ibni abi cumar baa la idhaha abi cumar kani marka waa awowgii baa loo nisbeeyey shakadana muslim ka mida oo leenahay oo musanifna ahaa aadna wuxuu u laazimay sufyaan ibnu cuyeyne ayuu in badan laazimayba ibn abi cumar waana sheekha muslim oo axaadiista waxoogaya uu kaba wariyo oo nin siqoo taas ah oo dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay ahaa waxaa ninkan ku xigaana waa nin isaguna atbaacu taabiciintii oo bishr bnu sariy la idhaaho waacid ahaa oo abu camrin alafwah afwah ninka fasaaxada badan mala wacdigiisiyo taas ayaa looga yidhi oo nin isaguna waa atbaacu taabiciintii kuwoodii dambe isaguna siqa amaa labada ka cabdi bni xumayd isaguna waa sheekada muslim axaadiistada uu badsaday raggii horean soo maray yaanu gaadhinba oo saddex boqol waa ku dhow yahay waana nin musanifa isaguna siqa ah kutubtiisina ama kitaabkiisina ee waxwey ina soo gaadheenba imakaha kitaabkiisa musnadkiisi cabdi bni xumayd kollayna cabdigan baa barhkood baa yidhaha magaciisu cabdulxamiid e laakiin de waa arrinka aada u shuhroobay waa kan ama dee loo yaqaanaa haddii bal saas ay noqotana ah, waa ismi aan dee xataa seenii cabdi aynula bixi jirnay unan idaafadii lahaynba idaafadii lahayn marka kutubta usuusha ana wax dee aan idaafo lahaynoo cabdi la yidhaaho malaha adigu dee bacdigood way idlaaqaane laakiin nin isaguna sunanta ibnu maaja ku sugan oo suxbadiisuna shaki kuma jiro ee waaba xadiis caqiiqa ana le sanadkiisna xadiiska waa daciifa ayaa magacan laga helaya oon idaafo lahayn oo cabdlmuzani waxyaalaha kale de waa taa idaafo laga isagana cabdilxamid waa la yidhi waa nintaas abucaasimna waa sheekhyada bukhaari oo kale ragga ugu waaweyn buu kamid yahay muslim waa kan oo waa siduu kaga wariya oo de taabiciintii la kulmay bu abu caasim inabiid waa daxaak ibnu makhlad baa la idhaha waa nin siqoo dee qiimo badnaayo isaguna min kibari shuyuukh lbukhaari ah laakiin muslim waa sida uu kaga wariyay ragga kalena waa intaan soo aragnay wuxuu yihi marka can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bacasa waa diray mucaadan mucaad ila alyamani buu u diro faqaala wuxuu ku yihi inaka sta'tii qawma bimila xadiid wakiicin waa xadiidkii wakiice makaan kala soo baxnay wakiic baa dee maanta bishir iyo abu caasim baa la siman wakiic zakariya unbuu kaba warinaya isaguna iyaguna ay kaba wariyeen fataasna sanadkaasna halkaasaan ku dhaafnay xadaثna umayة بن bsam alcayshiy qala xadaثna yaزيid بn zurayci qala xadaثna rawxan wbn اlqasim عan ismaaعiil bn umayata عan yaحya bn cabdالlahi bn sayfiy عan abi macbadi عan ibn cabaasi xadiidka duruqdiisii way noo dhamaatayba laftiguu kani laakiin yeelanaya umayat bnu bisam alcayshiyu ninkan sheekha muslimi waa nin isaguna iqa ahaa oo de waxa weya alo bacdigood saduuq ay kaba cabiraan kollay magacan bisamna waxay leeyihin magac carabiya maaho dantoodii aduug kama yimaadeen se malaha waxaa laga yaabaa dee dad ka horreeyo magacan la baxay oo carab ahaba waa la arkay oo malaha reer fariski ay la jaarka ahaayeen iyo uun ulaba baxay alcayshiyu dan waa adigu jirib ama reerkoodii bay nisbadeeda ay tahay oo waxa weeyaan un ay cayshiyo qolo matalan waa malaha waxay aduu reer taym baabay ama taymilahabay kala mid ahayn oo caysh baaba la odhanaya takfiif daraaddeed ayun bay alcayshi yidhaaheen inta badanna basray degeen qolooyinkan waxaa jirta kutubta mustalax mu'talif iyo mukhtalif oo kale kolkol asmaa isu eeg baa jirta alcayshiyu alcabsiyu alcamsiyu sibay u wada qormayaan laakiin dee waa dhibcaha iyo xasiib kala duwayan kol kol haddii dhibcihii khada madbacii soo galana lama kala saarayo markaasa waxyaalaha ay ku kala saaraan waxaa kamid a markay alcayshiisay waa reer basre nimankaasi waayo basray reerkani degeen alcansiyu marka la yidhaahna waa reer sham alcabsiyu marka la yidhaahna waa reerkii cabsiya dee cantare iyo reerkoodii ama qabiiladii mashhuur ka ahayd markaasoo iyaguna kufay degeen laakiin waa haalibun oo xataa suud afyadiisa ayay taasi kuma sugnaydo oo dee waxa weya fi lbasrati alcayshiy <clears throat> oo markaasoo iyo cansigiina shaam buu kaba dhigay oo kuufana waxaa tidhaa cadsiya lakin waa haalibun kolkol waxyaalo afraad khilaafaysaa way jiraan bal markaa ninkan yaziid ibnu zureecna isku reer bay ahaayeen waana ninka atbaacu taabiciintia waa nin siqo aad iyo aada u qiimo badan bal waa dadkii waraca badnaa buu ahaa aabihii baa meel ubullo la odhanayo caamil ama waari kaba ahaa dee waana waani dawladu iyo kolle xoolo badanna halkaa kama urursado markuu dhintay boqolaal kun oo uu ka tegay xabadna kama qaadan dirhamna waa isagoo waxyaalihii ka dhigay wax shubho ama waxyaalo dee waxa maalkaas xaggaa ugama yimiyo shayna dhaxalka kama qayb gelin adugu in yarna kama qaadan adugu haba noqoto wuxuu maalin ku qadeeyeen boqolaal iyo boqolaal kun ama shan boqol kunna waa ka dhintaan la yidhaha waa warciis iyo siqa iyo deen xadaana rawx ibnu qaasimkana iyo ismaaciil ibnu umayo isku dabaqay ahaayeen waa dadkaas qaara taabiciinna soo gaadhay meel la mucaasarooday laakiin aan saxaabo aragba taas weeye waa nan labadnoo labadooduba siqaadka ruwaadkaba mida ismaaciil ibnu umayahana waa nin reer bani umayo ah waxaan filaya dee cabaasiyiintii dawladahooda bilowyadoodii waa kun boqol iyo sagaal iyo soddonkii ayuu adigu jeelka kuba dhinteen qolada kale waan soo aragnay ana rasuul markaa muxuu yihi can ibni cabaasin eega ana rasuul اlahi salى اlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay lama bacasa markuu diray mucaadan ila lyaman yaman u diray qaala wuxuu yihi bal haddaba iyadoo xadiiskii intiisa inoo dambayso saddexdan lafti markii hore abubakr ibn abi shayba waxay aan soo aragnay can ibni cabaasin can mucaadin markaa ibnu cabaas mucaad buu ka warinaya xadiiska mucaad baana uba waramay lafdigan dambe ee riwaayada dambe ama sanadka dambe ibn abi cumar iyo kaba bilaabmaya cabdi bni xumayd waxaa inoogu inoogu sugan ana bna caba ana nabiya sala allahu alayh wasalam bacaa mucaada waa isagoo ibnu cabaas yihi mucaad buu rasuulka ilaahay yaman u diray kan kalena kan danbuu la mid iyo ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam lama bacaa mucaadan ila lyaman markii rasuulka ilahay mucaad uba diray oo arrinku markaa wuxuu noqonayaa labada dambe xadiidka musnadka ibnu cabaas buu noqo ibnu cabaas baa warinaya laakiin uu ka waramaya oo mucaad ibnu jabal iyo darisaadkiisii laakiin riwaayadaa hore ayaa ay kuba sugnayd waana riwaayada uu isagu waxa weeyaan khaasatan riwaayada dee abubakar wakiicu kaba wariyey ayaa can mucaad ibni jabal iyo inuu yihi bacahanii rasuul llahi sala allahu alayh wasalam geed marka la eego riwaayaadka marka la eego dee ay imadii xadiidka warisay si guudba riwaayada abubakr mooyaane intooda kale habkan dambe ayay kuba wariyeenba ee waana taa riwaayada kuba sugana marka adigu imaam nawowi baa kollay wuxuu kuba jamciyaa waxaa suurtagala xadiidka ibnu cabaas mucaadi inuu kaba maqlay marna waa kan sheegayay mucaad oo u waslinayey awqaadda qaarkeedna mucaad buu ridayey oo waa kan lahaa un kaba warramayey e markaa mucaad ridana mursal saxaabi bay noqonaysaa marka mursalka saxaabina xujo weeye oo isagu lamid maaha maraasiisha kale bal waa intaa adigu kolley tawjiiha ugu horeeya de aan leedahay mala waa ka yar munaasibka mid labaadna waa leeyahay waa inta inoogu sugan cibaaraadka laakiin marka la riwaayada mooye intooda kale jaanibkan kale weeye macaamida kutubtaa kale o dhan iyo aymadii kale soo saartay xadiidka ah, qaala wuxuu yihi haddaba inaka taqdamu waxaad u tegaysaa calaa qowmin qowm ahli kitaabin ahlu kitaaba walyakun ha noqdo awala maa tadcuuhum waxaad ugu yeedhaysa ilayhi xaggii cibaadatullahi ilahay cibaadadiisa caza wajala ilaahay cibaadadiisa waa halkii shahaadada kuwa hore lagaba cabiray ee cibaadadii ilaahay maxay kulansanaysaa waa isaga tawxiidkiisii rabbi subxaanah watacaala la waxido keligii cibaadadii lagu khaalis yeelo ee rasuulka ilaahay in dariiqiisii la maro sharcigiisii la qaato la rumeeyo inuu rasuul ilaahay yahayna dee waxa weeya waaba tan oo waxay kaa mid noqonaysaa iyaday raacaysaaye faida taa ugu yeedh oo haddi marka ha dambe faida carafu llaha ilaahay hadday gartaan oo ay ilaahay gartaan faakbirhum u waran oo macnaha waa riwaayadii hore sidaa ku saareynay fainum adaacu lidalika hadday si aqbalaan weeye shahaadadii iyo taas halkana waxaa inooguba sugan hadday ilaahay gartaan subxaanahu watacaala adigu waxaa arrintan kale iyaa u sheegin haddaan taa kale jirin umuurahan hore aanay aqoonsan salaadii iyo lamama farayo halkan baa waxa uu soo naqan layaa kallay qaadiciyaad sheekhu kasoo naqan layaa cibaaradan ah faidaa ah, carafullaha waxay tilmaamaysaa inaanay kuwa ilaahay yaqaana ahayn ehelkitaabna way ahaayeen ekol haddaanay waxa weyan ilaahay subxaana watacaala ay waxa weeyaan wux dee isaga marnuucidiisi iyo sifaadkiisii waxa weeyaan adigu dee hagaagsanaa aanay kuba sifaynayne dee kama waxyaalo kale oo ay kuba sifaynayaan ama ay waladu nisbeeyeen sida nasaaro oo kale ama cusayr ay yidhaaheen waa inay ilaahay oo kale ama ay khalqigiisii ku shabaheen oy jismiya u yeeleen garasho markaa maaha inkastaba dee ilaahay khaaliqnimo iyo ha u aqoonsanaadeen bal dee haba sheegteen inay caabudayaane oo marka taa la eego waxa weeye oo haba caabudayeen macrifadiisana ha muujisanayeene laakiin dad garanaya mahaduu leeyo wuxuu leeyahay ruux dee ilaahay khalqigiisii ku shabahay ama ku baneeyey albada in waxyaaba markii hore ka qarsoona ay uga muuqdaan naskiga taasay kaba dhigaan ama walad u nisbeeyey ama saaxiibo iyo walad u nisbeeyey ama dee waxa weeyaan dee xulul inuu cid kala soo dhex galo sa in allaha salif salaasatan ay nasaara lahaayeen oo kale iyo waxaan u laayiq ahayn iyada markaa kaasi mid garanayaba maaha oo tan baa deeta ay macnuu yahay fa idaa carafu llah markaasa wuxuu sheekhu qaabiceed buu kasoo naqliyay hadalkana muu sii wada sheeku markaasi abu cimran alfarisi baa ii dhacday lakin waa alfarsi kitaabkayga kolle waa dabcadayda umaansanaya khada eeda hadday dee kuwa kale muslim ay leeyihin hadalka saas ayuu ugu fasiri ku gooyey reer khayrawaan markay masalada ku doodeen bal arrin taarikheed buu sheegay kalayna dahabi baa masalada ama arrinta soo dhigta mujaladka toddobiyo tobnaad markuu imaam shahiir oo abu cimran alfasi waa ninka uu halkan tilmaamayo sheegayay oo malaha khilaaf waa dhacay waktigaas waa nin hore mutaqadimo ibnu cabdilbar iyo waktigiisii ahaa andalusyana galay soo xajay marar asalkiisa hore reerkaasa laakiin kayra degay magaalada saytuniya ku taalla waa tunis dee magaalo cilmi ahayd dee waa jaamicu saytuna iyo taas markaasa ah, waxaa culimada galadu ilaahay waa yaqaanaan ma yaqaanaan de kolley waa nooc tarafaad iyo waxyaale waa masalo malaha culimada ay iskuma khilaafeen arrinkii iyagii kubuu joogsanee dadkii caamadahaa buu gaadhay dadkii suuqyada joogay buu gaadhay waana masalo markaa waktigaas oo khayrawaan waana imaamkaasiya imaamkaasiyabaa jooga markaasay noqotay dadkii caamada dee si culimada khilaafkooda kuma koobnaan wax nadariye eh. iyagii si waabay dagaalameenba waa la isku laayay ilaah gaalada ilahay waa yaqaanaan ma yaqaanaan maasuqada ahlaaso waliba dahabisu ka cabiraya qatalu mahaba malaa tadaarub iyo waa la islaayay adigu markii dambe arrinta dhibkii batay ayay idhaheen sheekhan inoo geeya waa sheekhan imakaankan isoo dhigtay qisada waa dee xusuuse ama cumraan alfasi ayay yidhaheen isula tagno sheekhi bay u yimaadeen deetuu yihi hadda aamustaan waxbaan idiin sheegi way aamuseen tu yihi ninkani hayla hadlo cid iska soo saara ninkii bay iska soo saareen markay iska soo saareen arrintii uu sheegay ayaa wuxuu yihi su-aal buu weydiy yihi bal haddii aad imaka nin weydiiso oo tidhaaho abu cimraan ilfasi ma taqaanaa uu ku yidhaaho faqaalu yaskunu fii sabta waa nin dukaanlo ah oo sabta magaalada la yidhaha degan oo halkan ilaa makadan ayay spain haysatay maqribka amida insate qadciyan iyo ka yimaadeen halkaa degan nina garanaya miyuu ahaa isu yii may kuma garanayo su-aashii haddaad weydiiso ad ku celiso oo tidhaaha uu nin kale aada weydiiso u idhahayo waa nin yudarisu fi lcilmi yudarisu lcilma wayufti wahuwa yaskun walbaaga jambi walbashamaad xaafadiisii buu sheegay waa nin cilmiga dadka u dhiga oo fatwooda o halkaa degan kaasna ka waran siduu ku garanayaa kaas haddaba wuxuu leeyahy nimankani markay ilaahay wadan u nisbeeyeen tan ay waxyaalaha ku sifeeyeen dad garanaya miyin ma garanayo bu yidhi markaasay adigu hadalkiisii ku qanceen oo wixii bas sii ku baabaayo ay meeshii hadalkii iyo khilaafkii iyo wixii kuma joogsaday waana hadalkan kaalkan ishaaraya nawowiya oo kama soo naqlinayo qisadoo dhanna kolley dahabi baa tacliiq leh isagoo dhigaya dee dhinacna inay kaba garanayaan dhinacna aanay kaba garanay umuuro badanna uu soo geliyo ardiyada dee macrifadooda iyo awliyada iyo saalixiinta iyo ilaa uu soo usoo dhaadhacay oo kale ee ruux ama haweenay qarya kusugan ama hureerni iyo kale macrifadii iyo ee bal labada garabka tilmaamay si yara calam nubala sidaas abucimraan alfasi waa majaliska toddobiyo tobnaad weeye marka faarasada hadda agtan abucimraan alfasi tarjamadiisa iyadoo dhan oo qisadu ay dhan tahay safxaya bar bay qaadataaba ayaa dee ku arki doontaan hadalka halkan inoogu sugan weeye siyar carab nubala laakiin bal khulaasada taas hadalkii dahabi unbaan imad kama tegay waana cibaarada buu leeyahay imaka halkan usoo dhigteen ilahay hadday gartaan oo dee markaa wixii ay kuma jireen alkitaab bay ahaayeen garasho may ahayn hagaagsan faakibirhum u waran an allaha ilaahay farada caleyhim inuu kuma fardi yeelay hamsa salawaatin shan salaadood fii yawmihim walaylatihim habeenkooda iyo maalintooda faidaa facaluu hadday taas sameeyaan faakbirhum u waran an allaha ilaahay qad farada caleyhim inuu ku farad oo iyaga uu kuma farad yeelay zakatan zaka tuukhadu la qaadayo min agniyaahim dadka agniyadooda ah lagaba qaadayo oo <clears throat> faturaddu loo celinayo calaa fuqaraai fuqaradoodii uun iyaga muslimiinta dib loogu celinayo faida adaacuu biha taa hadday adeecaan oy taasna aqbalaan fakud minhum sekada ka qaad oo dee sekadu waa min alacmaal sudaaniya weeyaba watawaqe iska ilaali crime waxaad iska jirtaa waa dulmi bay noqon ee xorahooda ku wada fiic fiican ee ay eeganayaan bay xoolahaaba u taas inaad kaba qaato taas oo disinsekas dulmi bay noqon bal xadiidku waa xadiis weyn oo umuurahan horta waxay ta inoogu suganba mid weeyaane xagga marka la eego dacwada iyo dadka loo yeedhayo umuruhu siay u kala ahamsan yihin in loo kala horreysiinayo rasuulka ilaahay wuxuu amray shahaadada inuu ugu yeedho hadday taa aqbalaan ayaa dee salaadii haddana soom iyo zakadii baa kuba xigtaa taas waa mid arrimaana timaado culimadu halkan ay sheegaan oo ah waktigan mucaad la diray sanadii sagaalada ama tobnaad soomkuna farad buu ahaa xajkuna farad buu ahaa maxaa keenay oo kale oo iyadii halkan warkood baa ka dhigay ikhtisaar ruwaadeed lakiin xadiidka soo dhami intan bay kuba timi lakiin de waxa arrintu ay tahay unay noqonaysaaba xataa qur aankaba bas ay sugan oo umuurihii aham ugu ahamsanaa oo kuwii kalena de dadkao dhanna khaasatan kii xoolo lahaan sekadii way ku laazimaysaa si kalena kagama dhacayso salaadina dadka dhan bay saarantahay qur-aanka suuratu tawbado dee qur-aankii soo degay kuwii ugu dambeeyey ahaa xaj iyo soomba ay farad ahaayeen haddana faintaabu wa aqaamu salaata wa aatawu zakata iyaga ayaa kaaftoon kuba ahaayo waa xagga ahamiyada taas iyo bal matalan taas soomku ruuxuxa ah, kolkol dee uu fidyaba waa bixin karaayo kolkol sibuu kaba dhici kara xajku waa ka niyaabo geli kara bal waa umuurahan iyo bal iyagoo dee kuwa ninka kala ahamsan yihiin oo dadka badan in badan dad kamid ah ay laazimayaan arrinta kale ay noogu suganaadu waa dulmigu xaaraamnimatiisa iyo weynida ay weyn tahay iyo arrin ay culimadu halka sheegaan oo ah ninkii imaamka madaxda ahaa waxyaalo kale waa faraya wixii masaalixda laakin dee inay xaqiisa lagu leeyana ay tahay dee isaga lagana rabo oay uhaboon tahayba ama ay korkiisa tahay dadka wulaadiisa inuu waaniyo amro ilaahay cabsidii uu aada ugu adkeeyo dulmiga dadka inay da iska ilaaliyaan oo dulmiga dadka oo isagii waa xaq saaran waajib saaran weeye in awlaadiis iyo taas dulmiga ee dadka iyo waxyaalaha inay ka fogaadaan uu ku adkeeyo oo uu markaasan dee caaqibadiisa xun ee rasuulka ilaahay baa ka sheegay inay dee eh, arrintu kaba dhanaysa dacwadaas iyo dee aqbalka ilaah iyo wixii ruuxi looba aqbaleen iyo dee in ruuxi saaciga ahaa neefka ugu fiican ama waxa ugu fiican qaato oo kale arrin kalaa jirto masalo ay dee culimadu sekada ma la naqon kara mise lama naqon kara lakin taa kitaab saka dee ayun baan la sugi karnaa insha allahu tacaala xadiidka bay barkood daliishadeen oy ka dhigeen fuqaradii mandiqadaasun wal xadiisku dee anusaa sariix ku ahayn ixtimaal weeye ixtimaal kaloo fuqaraa almuslimiin see agniyadaba agniya almuslimiin loo odhanayo taasna waaba jirtaaye lakin bal taasi mal kalay noqon insha allah baablamri biqitaali naasi wuxuu u baabaysan yahay amarkii la isfarayey la dagaalanka dadka lala dagaalamo xataa yaqulu laa ilaha ila allahu maxameda rasulla waa dadka iyagu dee aan muslimka ahayn in lalaba dagaalamo ilaa ay ilaahay subxaanahu watacaala waxidaan rasuulka ilahayna risaaladiisi aqbalaan wayuqiimu salaata salaada ay ogaan o yu'tu zakata sakada ay bixiyaan wayuminu ay rumeeyaan bijamiici maa jaaa bihi nabiyu sala allahu alay slam xadiidka riwaayaatkiisii ama axaadi ayuu isugu wada keenay halkan tarjamadiina waa dheereeyey ilaa rasuulki ilahi wuxuu la yimid